رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتابك أبي شجاع أن كجرناه فصل في قصر الصلاة iyo wa jamcihaa waxaan qaadanaynaa ama aan gelaynaa salaada qasrinteeda waa salaada musaafirka ah iyo kulminteedaba in la qasriyo la kulmiyo wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri qofka musaafirka ah qofka musaafirka ah waxaa u bannaan qasru salaati salaada gaabinteeda alrubaaciyati ee afar afarta ah salaadaha la gaabiyo waa inay kuwa afar afarta ahaadaan shanta salaadood saddex baa laga gaabiyaa waa duhurka waa casirka iyo cishaa-iga maqrib iyo subax gaabiyo makhrib waa witirka maalintii baa la yidhaahdaa subaxuna asaaba iska gaaban marka salaadaha afar afartii rubaaciga ah ayaa lagu binayaa bikhamsi sharaa'ita shan shardiyaala haddii la helo an yakuuna ta koowaad waa inuu ahaada safaruhu qofka safarkiisa fii hayri macsiyatin midaan macsiyo ahayn dhulgooyo iyo mooryaannimo iyo inuu jidka dadka u fadhiisto u socdaa safarkaas waa safar macaasi waay safarka lagu gaabinayo waa inuu safar daaco ahaado ama ganacsi u aaday qofkii amase xaj buu aaday ama safar caadi buu aaday waalidkiisuu soo salaamayaa safarka noocaasa macaasi waa safar daaco waa lagu gaabinayaa an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu ahaada fii hayri macsiyatin midaan macsiya ku sugnayn wa an takuuna waa inay ahaata masaafatuhu socodkiisii masaafada sittata cashara lix iyo toban oo farsakhan farsakh waxbaa lagu xisaaban jiray sida habeenkii maalinta haddaan wax ugu xisaabano oo kale yaa loo xisaaban jiray farsakha halkii farsakh waa saddex amyaal baa la yidhaahdaa saddex mayl ama lix qofku waa baxayaa marka uu socdo cabbaar meel buu degaa markuu qofku meesha dego wuu istariixaa suu u soconaayo halkaas waa hal farsakh hal farsakh saa darteed ayaa lix meel lagu tilmaamaa farsakhi saa darteeda waxaa la rabaa qofka meesha uu aadahayo lix iyo toban farsakh inuu markaa noqdo waa khiyaas lagu timi karo inuu qofku musaafir noqday kana baxay meeshii uu markaa ku noolaa wa an yakuuna mu-adiyan lisalaati inuu ahaado qof guda gudayay ama gudanayay salaada mu-adiyan lisalaati nin mu-adiyan ahoo gutay mar allaale marka aad baxayso meesha aad ka baxayso gaabin ma jirto horta ilaa qofka markuu farsaqaas gaaro yuu gaabinayaa waa in marka salaadii uu soo gutay uu markaa soo tukado waa an yanwiya inuu niyeysto qofka alqasra gaabin maca alixraami markuu xiranayo marka salaada aada xiranayso marka salaada qofka uu xiranayo waa inuu qasrinahayo uu markaa niyeystaa wa anlaa ya'tama inuusan ku dayanin bimuqiimin nin muqiim ahoo beledkiisa jooga nin muqiim ahoo magaaladiisa jooga inuusan ku dayanin waayo haddaad musaafahay oo aad rabto inaad ceshii laba rakacadood tukatid imaamna aad la tukanaysood ku dayato inaad tirtaa qasab ah waayo imaamku waxaa loo sameeyey liyu'tama bihi inuu qofku eh, uu ku daydo ama imaamkii laba rakcadood buu tukaday wuu is cadna waad ka baxday qalad bay markaa noqonaysaa waay oo anlaa ya'tama bimin inuusan muqiim uusan ku dayanin oo gadaashiisa usan ku tukanin wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri qofka musaafirka ah an yajmaca inuu jamciyo bayna aduhri waalcasr salaada duhurkii salaada casirka uu jamcin karaa fii waktin wakti ayihimaa shaaa labadootii uu doono waa jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir duhuraa la joogaa laba ragcadood oo duhuruu tukaday laba casirna wuu raacsiiyey casirkii buu soo raray marka oo wuxuu keenay booskii duhurka ah amidoo duhur la jooguu duhurkii iska dhaafay markaa casirkii la gaaray buu laba ragcadoodoo duhur ah iyo laba casira tukaday waa jamcu taakhiiro duhurkii buu akhiray gadaaloo markaa u dhigay waqti ayihimaa shaaa labadootii uu doono wa bayna almaqrib waalcishaana inuu qofku jamciyo waa maqribkii cishaha fii waktin uu ku jamciyo wakti ayihimaa shaaa labadootii uu doono inuu maqribkii dib u dhigo oo cishaha uu geeyo jamcu kayr uu sameeyo maqribkii uu akhiro ama maqribkii uu tukado haddana cisha uu la tukado uu soo raro cishihii booska maqribkana uu keeno oo jamcu taqdiim ah markaa cishiyaa lasoo hormariyey hadhow ceshaha marka la gaaro iska seexanaa ama danihiisa kalu dhamaysanayaa taana markaa way bannaan tahay wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qofka musaafirka ah an yajmaca inuu kulmiyo bayna aduhri duhurkii waalcasri casirka beynkooda fii waqtin uu ku kulmiyo ayihimaa labadooda kiishaa uu doono labada waqtiba ama inuu kan soo hormariyo ama inuu kan dib dhigo wa bayna almaqribi iyo waalcishaa'ina inuu jamciyo fii waqtin ayihima shaaa labadooda waqti allaala waqtigii uu doono wayajuusu waxaa bannaan lilxaadiri qofka xaadirka ah oo aan musaafirka ahayn fi lmatari roobka dhexdiisa an yajmaca baynahumaa inuu jamciyo beynkooda maqribkii cishaa'iga fii waqti uulaa minhumaa labadooda waqtigii soo horeeya oo markaa haddii uu jamcinayo roob uu jiro maqribkii cishaa'iga inuu maqhribka horumariyo kadibna cishaa'iga uu markaa ku jamciyo musaafir ma aha laakiin roob baa yimid roobkaa dartiisa ummadda loogu naxariisanayo ummadda loogu naxariisanayo si aysan usoo dhibtoonin dhoobada iyo waxaas ay soo marin yaa markaasaa loogu jamcinayaa ayadana fasl fii shuruudi wujuubi اljumucati iyo wa sixatiha iyo wa arkaaniha iyo wa hay-aatiha wuxuu shuruud u yahay inuu waajibyaalka jumcaha ama jumcadu inay waajib tahay iyo waxay ku ansaxayso arkaanteedii hay adkeeda hay-aad horaa usoo tilmaanay waa shay aan dhibaato lahayn salaadan aysan jibinaynin haddii markaa laga tago wa sharaa'iqu wujuubi ljumcati sabcatu ashyaa shuruudaha waajibinaya jumcadu waa sabcatu ashyaa waa toddoba waxyaabood alislaamu kow walbuluuq qaangaar walcaql inuu caqli jiro walxuriya xoriyad inay tahay waaldhukuuratu ragnimo ama inuu dadku rag ay yihiin wasixatu caafimaad iyo walstitaamu istiqaam macnaa qofka inuu waddankiisa joogo ama istitaano ay markaa jirto toddobadaa waxyaabood ayaa loo shardiyaa kow waa islaam qofka inuu islaam ahaado kaafir jimco tugtay masaajidka soo galay laga yeeli maayo kii salaadoo dhanba waalbuluuq ciyaalka yaryarku iska tukan karaan laakiin waajibkuma aha waa inuu waajibnimadaa laga hadlayaa caqli qofkan caqil ma aha waa majnuun rag qalinkii baa laga rafacay cibaado kastoo laba lagu leeyahay maba jirtaba xuriye inay tahay waa inuu qofku adoon ahayn waaldhukuuratu waa in uusan ahayn qof dumar ah oo macnaha waxaa loo shardiyaa dhukuura inay eh, raganimo jirto oo nin uu ahaado qofka iyo caafimaad haduu xanuunsan yahay waa laga dhaafi karaa iyo inuu qofka istitaano yahayo wadankiisii beledkiisa uu joogo washaraa'itu shardiyaalka ficliha ficilkeeda shardiyaalkeedu shardiyaalkiisu halaaatun waa saddex saddex waxyaabood ayaa shuruud u ah in la sameeyo ama la guda galo jumco in la tukado waa saddex waxyaabood an takuuna albaladu beledku inuu ahaado misran magaalo an takuuna albaladu waa inuu beled ahaadaa misran magaalo ha ahaato kaanad ha ahaato misr magaalo aw qaryatan ama qaryo tuulo wa an yakuuna inay ahaadaan alcadadu cadadkii tirada jumcaha tukanaysa arbaciina afartan oo min ahli jumcati dadka jumcada laga raba ah afartan eh, qofood inay tiradu ahaato waalwaqtu baaqin waqti waa inuu jiraa haddii waqtigu dhamaado jumcada duura la tukanayaa fa in kharaja alwaqtu hadduu waqtigu baxo ow amase cudimad la waayo ashuruudu shardiyaalkii sallayd eh, sulliyat duhran waxaa la tukanayaa markaa duura la tukanayaa marka uu leeyahay haddii waqtigu baxo ama shuruuddii la waayo matal ka soo qaad afartan buu shardiyey madhab afartankiibaa la waayey waxaa la helay soddon iyo sagaal qofood kii afartanaadaa la waayay sida loo raadinayo duwaa la markaa leeyahay an takuuna albaladu inuu ahaado beledka misran magaalo kaanad ow qaryatan ama degmo ama qaryo tuulo wa an yakuuna alcadadu arbaciina min ahli ljumca in tiradu ay ahaato afartan ahlu jumca ah waa madhabka shaaficiga ama wixii ka yar waa lagu tukan karaa jumco haddii sida axaadiistu ay tilmaamayaan oo waxay leeyihiin waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha markii soo degaysay watarakuuka qaa'ima waa laga kala yaacay nebiga laga kala tegay dowr yar baa ku sooraa cadad afartan aan markaa dhammayn marka xaalku see ahaa ayaa la tukaday kuwan kalees waxay leeyihiin markii hore jumcada la tukan jiray markaasaa khudbada la akhrin jiray oo markaas ay saxaabadu kala baxayeen oo ay ceertii xoolaha aadayeen oo ilaahay uu yidhi infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima oo waqti ay tukadeen oo jumcaha khudbadeeda way dembeyn jirtay sida ciid oo kale markaas kadiba waxaa laga dhigay in khudbada lasoo hormariyo kabacdan jumcaha gadaal laga tukado say noqotaba fain eh, arbaciin min ahli ljumca walwaqtu baaqin inuu ahaado fa in kharaja alwaqtu hadduu baxo ow cudimad ama la waayo ashuruudu shuruudihii qayb ka mid ah sulliya duhran duhur baa la tukanayaa wa faraa'iduhaa waajibyaalka halaatatun waa saddex faraa'isha jumcaha waa saddex waxyaabood khudbataani laba khudbo in la akhriyo oo yaquumu fiihimaa lagu istaagayo dhexdooda istaag baa laga akhrinayaa wayajlisu baynahumaa dhexdoodana waa loo fadhiya oo khatiibku markuu yimaado ee dadka uu salaam uu fadhiisana marka hore waa la adimayaa salaadii marka la aadimo waa istaagaya oo khudbuu buu akhrinayaa khudbada kuwaad markuu dhammeeyo waa inuu fadhiistaa haddana khudbada labaad wuu istaagaa macnaha sidaa waayo khudbataani oo yaquumu fiihima uu ku dhex istaagaya imaamka wayajlisu uuna fadhiisanayo baynahumaa labada khudba inta u dhaxaysa wa an tusalla inuu tukado ragcatayn laba rakacadood fii jamaacatin jamaaca gudaheeda ah jamaaca gudaheeda ah in lagu tukado wa an tusallaa ragcatayni laba rakacadood haddana fii jamaacatin hal qof kelis jimco ma tukan karo yaa akrinay m jirta marka jamaaca waa inay markaa ahaata wa hay-aatuhaa hay-aadka jumcaha arbacan waa afar waxaa jira shay hay-aad la yidhaahdo in la sameey ay fiican tahay haddii laga tagana qofku salaadiisu ay markaa u jirayso alcusla baa ka mida qubayska qubaysku waa hay-aadka jumcabay ka mid tahay oo qofku waa inuu qubaystaa markuu jumcaha aadaayo matel mabay qubaysaninba khudbadii waa soo tukatay khudbadaadii ebro kusolmaa lagu dhahayaa waa maya waktigii cumar radia allahu canhu cusmaan ibni cafaan baa soo daahay baa la yidhi cumaroo khudbada akrinayu soo galay kaasuu xoogaa canaantuu yidhi haye haddaa socotaa miya wallahi meeshaasaan kusoo dahwir xataa waxaan ka gaari waa inaan soo qubaysto war ado haddana soo daahad qubays la-aan timid miya cusmaan wuu tukaday laakiin kusoo celi lama dhihin xadiidku muxuu tilmaamay maalinta jumc in la qubaysto fa biha wa nicma way fiican tahay macnaha in la weys aan dhehe qofkii weyse qaata maajumcaha fa biha wa nicma qofkiise qubaysta falguslu afl qubayskaa fadli badan in qofku uu soo qubaysto yaa fadli badan xadiidkan dhahayo qubayska maalinta jumcaha waa waajib qof kasta oo qaan gaaray inuu qubaysto taa waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waa sida akmalkee ugu dhammaystiran waana sida ugu fadliga badan inuu qofku soo qubaysto laakiin hadday dhacdo inuu qofku ka tago qubayskii amase uu awoodi waayo ama uu ka gaari waayo wuu tukan karaa khudbada wax dhibaataa ma jiro hay-aadkay kamid tahay alqusl watandiifu in la nadiifiyo aljasadi jasadka qofki inuu tandiif ku sameeyo jasadkiisa wa lubsu xirasho athiyaabi albayti marka cadkaa la xirto qofka marka uu baxayo qamiis cad inuu markaa qaato khudbad marka uu aadaayo hadduu macawiis jaalo ah iyo shaar iyo shaar oo cagaar uu qaato ma u jirtaa khudbadiisa oo qasab maaha dharku inay bood ahaadaan waa sida ugu fiican sida ugu wanaagsan waahdu wa akhdu dufri cijiyaha in la guro inuu qofku iska qaado cijiyaha iyo watiibu shay udgahaya inuu qofku marsado ila rasuulku wuu tilmaamay sal alay wasalam qofkii jumcaha soo aada oo gurigiisa kusoo soo qaata oo catar soo marsada catar haduu waayana kan xaaskiisa soo marsada buu yidhi sa darteed ba waxay leeyihiin muxadisiinta gabadha muslimada ah catar qaas u ah way yeelan kartaa catar qaas u ah way samaysan kartaa xadiidku wuxuu leeyahy haddii uu waayo catar uu soo marsada midka ehelkiisa ninkii xaaskiisa habeenkiibaan marsadaa sabaha dumarka halkeesayaan oo marka la qabo marka xaaladda noocaas ah kaas ay uu soo marsado qiibka kabacdina wixii kareen uu marsan karo kadib uu soo baxo kadib uu masaajidka yimaado laba qofoodna uu kala geynin laba qofood dhexda uusan soo dhex marin uuna dhex fadhiisanin imaamkana u soo dhowaada macnaa qofka imaam goormuu dhawaan karaa waa markuu dhaqso tago laakiin masaajidkii u buux hadduu tago qofku gadaaluu fadhiisana imaamkana uu dhowaado kadib uu aamuso markuu imaamku khudbaynayo gacantiisa iyo salliga iyo dhagxaanta dhulka taal uusan ku ciyaarin inta hadduu sameeyo waxaa loo dhaafaa jumcada iyo jumcaha soo socota waa toddoba maalmood saddex maalmoodna waa loogu sii daraa saas markaa sal slam marka tiibku waa lagama maarmaan dumarku haddii khudbada aadayaan tiibku waa ka mamnuuca ayaga oo looma ogola laakiin intaan kale way samayn karaan qubayska tandiifka dhar oo mataqaanaa xijaab inay qaataan cidyaha ay guraan amaa tiibka banaanka looguma ogola dumarka sideeda inay markaa ugula baxaan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa oo wanaagsan al insaatu aamusitaan fii waqti alkhudbati waqtigay khudbadu socoto waa in la aamusaa waman dakhala qofkii soo gala masaajidka walimaamu yakhdubu imaamkuna uu khudbada akhrinayo sallaa wuxuu tukanayaa ragca kacdood khafiifatayni oo khafiif hoo fudud huma yejlisu kadibna uu fadhiisanayaa kabacdin wuu fadhiisanaa qofka oo muxuu leeyahay aamus waa la sunneeyaa wayustaxabu waxaa wanaagsan alinsaatu aamusitaan fii waqti lqudbati waqtiga ay qudbadu socoto haddii qof qalad samaynaya aad aragto shibka dheh assalaamu calaykum qofkii ku dhaa alaiku salam ha dhihin tusbaxa dhig ha wardinin kitaabka laab qur-aanka ha akhrinin mar hadduu imaamku mimbarka soo istaago uu khudbo bilaabo qof hadli kara ma laha suu rasuulku tilmaam sal alla alih wasalam qof gacantiisa ku ciyaari kara malaha qof saacaddiisa ku ciyaari kara malaha qof garkiisa ku ciyaari karaa malaha waa aamusaysaa khudbadaad dhegaysanaysaa qofkii ku dhex hadlo khudbada oo la akrinayo ka mathali ximaar yaxmilu asfaaran dameer waayo buu dhahay nebiga mathalkiisa oo asfaar sida kutubo culus oo waaweyn axmaq macnaa doqon waay riwaayada qaarkood waxay leeyihiin qofkii hadla imaamka oo khudbaynaya laqwigu sameeyey waman laqaa falaa jumcata lah qofkii laqwi sameeyana jumca ma laha qof hadlaya qofkii ku dhaho aamus maalinta jumco imaamkao khudbaynaya walaalka oo hadlaya tiri aamus ture aamus khudbaa lagu jiraaye waa israacda labadiina <laughs> isku adi asagiina saasuu noqday adigana lamidaa ah noqotay marka xataa hadii qof iyadoo khudbada la akrinayo ku dhex hadla shibaaka leedahay maxaa la diiday khudbada inta la akrinayo almru bilmacruuf iyo wanahyi can ilmunkar xataa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waa sheyga ugu qiimo badan ee ilaahay dadka ku siiyo xasanaad fara badan maaho khudbadu markuu imaamku akhrinayo xataa ma samayn kartid qofka ha qaso wuxuu rabo asagaa jimco la-aan ku dhacaysaa laba qofood kasoo sheekaysanayaan maanta khudban waa lagu jiraa imaamku khudbaynoyaa abaa ii waran wala intaas xagee soo martay walaa dhankaas ciriir buu ahaayo gaariga dhankaasaan kasoo bixiyey ma jirto sheekaysanayaan gabdhaha gaariga gaariyada wada xaggaasaan kasoo bax traafikaa joogtayo xaggan kasoo leexday imaamku khudbaynoyaa kulligaa dameera buu dhahay nabiga dameero waaye oo kutubo waaweyn markaa sida ragga laftigoodu kama gaabsana qaara ayadoo khudbada la akrinaya khudbada dhexda wax ku iibinaya dukaa laga soo tegey qaara jawaamicyaal marba u gadahaya waa la soo wacaya khudbadii lagu jiraa sheegaasaa la raba in la gatay meeqaan siiyaa sideetan dolarkasi sideetan dolarkasi asadhaa maqleed hor sideed dolarka sideedka tamaamkii khudbu akrinaya subxaana allah qul maa cinda allahi khayru min allahwihe wa min altijaara waxa ilaahay agtiisa yaala ka khayr badan ganacsiga tijaarada wa xaqiiqa waxaa idii sheegaya khudbada dhexdeeda aad dadka gobolka mid ah xaaladaa markaa ku samaynayaan marka khudbada wuxuu leeyahay xaaladaha loogu talagalay waxay tahay wayustaxabu waxa la sumeeyaa oo wanaagsan wanaagsanoo istixbaab ah alinsaatu aamusitaan fii waqti alkhudbati khudbada waktigeeda waman dakhala qofkii soo gala masaajidka walimaamu yakhtubu imaamku khudbaynayo khudbo akhrinaya sallaa rakcatain buu tukan karaa khafiifatayn oo fudud laba rakcadood oo khafiif ah waa boobsiinayaa uma yajlisu kadibna wuu fadhiisanayaa waay nabiga sal alla aleh wasalam asoo khudbaynaya nin soo galay masaajidka wuu iska fadhiistay marka markuu fadhiistay nebiga asoo khudbadii wadaa wuxuu yidhi asallayta yaa fulaan war hebel ma tukatay qaala laa maya qaala qum istaag ee laba tuko riwaayadaha qaarkood khafiifi deji saasuu markaa rasuulku yidhi sal alay wasalam laakiin qof fadhiyey imaamkiina uu ku soo galay inuu dib dambe u istaago waa mamnuuc waxaad arkaysaa dadka gobolka mid ah marka imaamku ama khatiibka khudbada qeybta kuwaad uu akhriyo uu fadhiisto dadaa salaada u istaaga laba rakacadood mamnuuc waay lama ogola oo imaamku markuu khudbada akhriyo oo cabaar uu qofkan hore u fadhiyey imaamku uu ka soo horeeyey haddana markuu fadhiisto oo fadhiga yariiska ah dadaa waxay intay istaagaan waxay tukanayaan laba rakacadood taa mamnuuc lama ogola laakiin qofkii markaas soo gala imaamkan khudbo uu akrinaayo banaanka ka yimaada sallaa rakcatayn waa tukana isaga laba rakacadood oo markaa khafiif ah wayustaxabu waxaa la istixbaabiya alinsaatun amusitaan fi waqti alkhudbati khudbada waqtigeeda waman dakhala qofkii masaajidka soo gala walimaamu yakhtubu imaamkuna uu khudbaynayo sallaa wuxuu tukanakaa rakcatayn laba rakcadood khafiifatayn oo khafiif ah uma yajlisu kadibna wuu fadhiisanayaa faslun salaati lciidayni labada ciidood salaadoodiiba wa salaatu lciidayn ciidayni labada ciidood salaadoodu sunnatun mu'akadatun waa sunno mu'akad ah maxaa laga wadaa in la tukadaa aada u fiican laakiin qofkii aan tukan kuma dembaabayo waay xataa hadduusan gadaal ka soo celinin waxba ma laga rabo oo ku aafimi maayo balse hadduu tukado ayaa ajir fara badan la siiyaa laakiin waa sunno oo mu'akada ah sunooyinka allaba loo qaybiyaayo mid ay iska fududahay midna waa mu'akado aad bay u xoog badan tahay in la sameeya fiican waay waa labada ciidood salaadooda weeyi labada ayadu rag cataani waa laba rakacadood oo yukabir loo kibaaranayo fi luulaa midda hore sabcan toddoba takbiir siwa takbiirati alixraam aan ku jirin takbiirati ixraamka ka soke ah macnaha ka baxsan allaahu akbarta lagu xiranayo ma ahee toddoba takbiiroodo allaahu akbar allahu akbar yaa la akhrinayaa wa fi athaaniyati midda labna khamsan shan takbiirood siwa aan ku jirin takbiirati lqiyaami takbiirta lagu istaagaayo ilan qofka marka uu rakcaan waad usoo istaagaayo oo sujuud intuu ku noqdo allaahu akbar uu kusoo kaca allahu akbartaas kuma jirto waa shan takbiiroodoo allahu akbar kala ah yaa qofku imaamka intuusan faatixada akrinin ama qofku takbiiranayaa wayakhtubu wuu khudbaynayaa imaamka bacdahumaa labada rakacdood kadib khudbatayni laba khudbadood oo yukabiru fi luulaa ta koowaadna uu ku takbiirsanayo tiscan sagaal wa fi thaaniyati midda labaadna sabcan toddobo oo bedel maa markii salaada lagu jiray gudaheeda rakacadii koowaad toddoba takbiirood ay ahayd rakacadii labaadna shan takbiirood marka khudbaduu akhrinayo allaahu akbar allahu akbar buu leeyahy isagana ta koowaadna khudbada tiscan waaye ta labaadna sabcan buu yidhi toddobo wa yukabbaru waxaa la kibaaranayaa oo la bilaabaya takbiirta min guruubi shamsi kula dhicitaankeeda min leylati alciidi habeenka ciidda ah habeenka ciidda markay qoraxdu dhacdo waa ciidda soonfureed ilaa an yadkhula ilaa uu soo gala alimaamu imaamka fi salaati salaada ilaa salaada uu ka galo macnaha way soconaysaa salaada ciidulfitriga oo soonka ciiddeeda takbiirtu waxay bilaabanaysaa maalinta soonka uu ugu dambeeyo oo caawa ay ciid noqonayso markay qoraxdu dhacdo markaasaa la bilaabaa waa min leylat alciid waxay soconaysaa weli wax badan ma ahee ilaa salaada ciidda laga tukanayo imaamku mar hadduu salaada galo takbiirta waa dhammaatay wa fi l adxaa ciidu ladxaada waa ciidda carafee khalfa salaati alfaraa'id baa la akrinayaa salaadaha waajibka gadaashooda yay bilaabanaysaa oo min subxi yowmi carafa maalinta carafa subaxeeda ah ila alcasri ilaa casrika laga gaaro oo min aakhiri ayaami tashriiqa ah. ayaam tashriiq maalinta ugu dambaysa ayaamu tashriiq waa saddexda maalmood oo ciidda ka dambeysa ayaamu tashriiq baa la yidhaahdaa waa saddex maalmood saddex maalmood oo maalinta ciidda aan ku jirin ayaa ayaamu tashriiq la yidhaahdaa tashriiq waa hilba warashada ilaa xoolayaa la qalay hilbihii ayaa qoraxda lagu warayaa marka tashriiq waa la qorxaynaya ilaa casri min ayaami tashriiq casirka haddii la tukado ayaamu tashriiq waa waa la akrinaya takbiirta qoraxdu hadday dhacdo casirka baxana khalaas way dhamaatay ciidii takbiirteeda wa waa loo kibaaranayaa oo takbiirta waa la akrinayaa min quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo min leylat alciidi habeenka ciidda qorax dhaceeda ilaa an yadkhula ilaa uu galay soconaysa alimaamu imaamka fi salaati waa salaada ciidda qalaas way dhammaatay waa kastaa yariista ah takbiirta eh, eh, eh, ciidda ciidulfitriga waa ciidda sunfureed wa fi ladxa adxadana khalfa salaati alfaraa'idi salaada faraa'isha ah gadaasheeda oo min subxi yowmi carafa maalinta carafa subaxeeda ila alcasri ilaa laga gaaro casirka min ayaami tashriiq saddexda maalmood waa maalinta kow iyo tobanaad iyo laba iyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad casirkeeda markii ugu dambaysa faslu tanafa wuxuu noo kala faslinayaa fii salaati lkusuufayni labada kusuuf salaadooda kusuufka salaadooda muxuu la jeedaa waa qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka labada xaalad fii salaati alkusuufayni labada kusuuf salaadooda wa salaatulkusuufi salaada madoobaadka sunnatun mu'akadatun waa sunno mu'akad oo xoog badan ayadana fa in faatat hadday ka tagto qofka lam tuqda ma soo qaldaynaayo ha soo qaldaynin waa iska seexatay dadkii baa tukadeen markii qoraxda madoobaatay ama dayaxii waad soo kacday waxba soo qaldaynaysid wayusallii wuu tukanayaa qofka likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda wa khusuufi alqamari iyo badax madoobaadkaba ragcateen buu u tukanayaa marka waxay kala qaadaan khusuuf iyo kusuuf kusuuf in badan waxay u isticmaalaan shamsada waa cadceedda ama qoraxda khusuufna waxay u isticmaalaan qamarkii dayaxa laakiin dhib ma lahanoo kusuufna qoraxda waa loo isticmaali karaa sidoo kale qamarkana waa loo isticmaali karaa dayaxa ama shamsada waa la dhihi karaa qamarkana waa la dhihi karaa inkasafat ishams riwaayad baa tilmaantay saad kitaabaha gobol kamida ku marteen qoraxdii baa madoobaatay idasaaf sameeyey qolada waxay leeyihin fa bariqa albasar wa alqamar ilaahay khasafka wuxuu ku tilmaamay qamarka keligii laakiin wax dhiba kuma sugna ilaahay idinkii oo wuu tukanayaa qofka likusuufi shamsi iyo wakusuufi alqamarba dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka labadoodaba rakcateen laba rakacadood fii kulli rakcatin rakacad kasta qiyaamaani laba istaag bay leedahay yutiilu lqiraa'ata qiraa'ada lagu dheeraanayo fiihimaa dhexdooda wa rukuucaani iyo laba rukuucoodood yutiilu lagu dheeraanayo atasbiix la dheeraynayo tasbiixda waa subxaan rabbi cadiim fiihimaa dhexdooda duuna sujuudi sujuuda sukadeeda waa ina sujuud xoogaa ka yaraataa wa yakhtubu wuu khudbaynayaa imaamka bacdahumaa labadaa kadib labada rakacadood khudbatayni laba khudbadood wa yusiru qofku waa siriyaysanaya ama imaamka fii kusuufi shamsi qoraxda ee kusuufkeeda wayajharu wuu la jahrayaa fii khusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa wa yusalli wuu tukanayaa qofka dheh likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda wa khusuufi alqamari iyo dayax madoobaadkiisada rakcatayni laba rakacadood fii kulli rakcatin rakacad kasta qiyaamaan bay leedahay maxaa loola jeedaa wuu imaamka ama qofka tukanayo marka salaada oo kusuufka iyo dabaxmadoobaadka uu xirto faatixdii buu akrinaa soo maha haddana suurad buu akrinaya aada u dheer ama ayado aada dhee dheer wuu rukuucayaa markuu rukuuco sujuud meeshuu ka aadi lahaa markuu soo kaco ma aadaayo wuu soo kacayaa qiraadii meeshii kasii bilaabaya haddana suuratii dheer ama ayad dheer marka maxay noqotay waa laba rakcadoodoo qiyaamaani yutuulu lqiraa'ata fiihima haddana markii rakco uu sameeyey haddana qiraa'adii uu waday markuu dhammeey allahu akbar buu leeyahay rukuucdii buu ku noqonaa halkii rakca marka maxay leedahay laba rukuuc iyo laba sujuud laba rukuuc iyo laba laba akrin waa laba istaag qiyaam iyo laba rukuucood kadib haddana samic allah buu leeyahay sujuudu aadayaa haddana sujuudi buu ku noqonayaa sidii caadiga ahayd haddana wuu soo istaagayaa markuu soo istaago uu qiraa'adii akhriyo wuu rukuuca haddana qiraadii meeshii kasii wadayaa marka waa laba rakacadoodoo afar rukuuc iyo afar sujuud wadata sujuudihii labolabada ahaa oo caadigo afar ah iyo rukuucyadii halhalka ahaayo halhal lagu sii daray rakacad kasta laba rukuuc bay leedahay marka waa afar rukuucood iyo afar sujuudood taasay markaa noqonaysaa wayusallii likusuufi eh, shams wakhusuufi khusuufi alqamari rakcatayni fii kulli rakcatin rakacad kasta qiyaamaani bay leeyihiin yutiilu uu ku dheeraanayo qofka alqiraa'ata fiihimaa lagu dheereenayo iyo wa rukuucaani laba rukuucoodoo yutiilu tasbiixa fiihimaa duuna sujuudi sujuudda sukadeeda tasbiixda la dheeraynayo wayakhtubu bacdahumaa khudbateen buu akhrin wayusiru fii kusuufi shamsi waa la qarinayaa buu leeyahay kusuufka shamsada wayajharu wuu la jahrayaa fii khusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa aslan fii salaati istisqaa waa roob doonkii haddii roob la waayo dhulku abaaroobo kuleelku bato dadkii oo dhan ay kulul yihiin oo wax la cuno iyo dhulkii abaartii ay ka badatay maxaa la samaynayaa maxaa la samaynaa maxaa la samaynayaa xilliga ciyaalka inta loox madaxa loo saaro yaa qabriga u dhow lagu wareegi jiray haddaad kusoo gaartee ma ogi qabrigaasaa loogu wareegi jiray cismaan waxa la dhahan waa jiri jiriyo badda waxaa lagu qali jiray neef dhiiggaas la dhex marsiin jiray qaarkii way soo joogeen baa filayaa haddii roobka la waayo islaamo weligood aan la furin furinba aan lagu jiidin tan u yarna afartan sano ay tahay tan u weynna maqaan dhahaa lixdan lixdan iyo shan meela iska dhig yaa in banaana fistaan daangaa la keeni jiray koraa loo fardhin jiray maa yaa kusoo gaaray koraa loo fardhin jiray ciyaalka dugsuryada way jeclaan jireen marka markay soo maraan meesha waa la wici jiray gacantaa loogu shushubi jiray ilahan roob waa iska keeni jiray subxaana wa tacaala roobka wuu iska imaan jiray taasaa la samayn jiray kusuufkii khusuufka qorax madoobaadkana habeenkii baa inta idin lasoo qaado dab iyo uunsi amase ee lubaan lagu shido yaa ciyaalku ay wareegi jireen laa ilaaha illa allah yaa khaafilo khaafuu rabbakum yaa muslimiin ma soo gaarteen hadalkay ku hadlayn hadal fiican u ahaa haddii gadaal loo fasiro maxay ilaahay ma taqaaniin laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale ma jira yaa khaafiluun dadkan hilmaansanow khaafuu rabbakum rabbigiin ka cabsada yaa muslimiin waa la wareegi jiray waa la wareegi jiray qoladana xaafadaasa soo baxayso idin iyo waxay wataan xaafada qolo kalaa raacaysay waa la baxaa qolo kalaa raaci jirtay waa sii baxayaan waa la badanaa marka ilaa qoraxda laga dayaxa uu caddaado saasaa loo wareegi jiray laakiin laba rakacadood baa nooga filneed sida sunnada nebiga ahayd sal alla wasalam laakiin hadda waxaad moodaa in dadku ay fahmeen idinkii iyo islaamihii mataqaanaa ama hala fur ayaa la furibe dirinta banaanka fidsan jiray iyo waxaasoo dhan waxaa iska bedelay waxaa iska bedelay wax badan alxamdulilah in badanna waan sii rajeyn doonaa sunnada nabiga inay kor noo sii aado insha allahu tacaala meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu aclam